Thank you.

Thank you.

ayuu qaatay amaa kan kaamiyaa xaqii ayuu isaguna la jahray oo woogta ka caddeeyey boqadin baa u sugnaatay arrinkan waxaa sheegay abubakr maxamed binu moxamed ibnu lfaraj albaqdaadi ayaa bisanadii ku sheegay sida imaam lqurtubi uu tafsiirkiisa kaga soo naqliyey yadulu calaa dalikana waxaa tusinaya ana bacda acwaana muslimat lkadaab akhaduu rajulayni muslimiin laba ah, ninoo muslimiina ayay soo qabteen wadahabuu bihima ilayhi waanay ula yimaadeen oo way u keeneen fasa'alahu axadahum fasa'ala axadahuma midkood ayuu weydiiyey maa taqulu fii muxamedin moxamed maxaad ka odhanaysaa qaala wuxu uhi wa rasuulu llahi ilaahay rasuulkiisii weeye qaala wuxu uhi famaa taqulu fiiya anigana maxaad iga odhanaysaa qaaluu uhi anta aydan adna saasoo kale ayaa tahay fataraku waa iskaga tegey walam yamasahu bisuu'in waxumaanana ma taabsiinin uma sa'ala alaakhara kii kalu can maxamedin weydiiye faqaala wuxu uhi waa rasuulullaahi weeye qaala wuxu uhi famaa taqulu fii adigana maxaad iga odhanaysaa qaala wuxu uhi ana asamaanu waa dhegano la maqli maayo faacaada calayhi hadalkaa maxaad iga leedahay salaatan saddex jeer buu ku celiyey faacaada jawaabahu isla jawaabtiisii waa ka dhegamo maqli maayo ayuu ku celiyey faqatalahu waa dilay falamaa balaqa dalika nabiya sala allahu alay slam markuu gaadhay qaala wuxu uhi ama lawanu kore faqad akhada biruksati illaahi ilaahay ruksadiisii uu qaatay wa ama taaniina faqad sadaca fastax bimaa tuumaru bacnaa waa sidoo kale wuxuu oogta ka cadeeye uu caddeeyu muujiso ku dhawaaqo ku kala jeexay bilxaqi xaqi ee faaniya loo bogaadima u sugnaatay wa camaar ibnu yaasir saxaabigaa la yidhaahdaa nataqa bikelimati lkufri buu ku hadlay wanaala min rasuulilahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahayna waxbuu ka gaadho bimacnaa dee waxbuu ka sheegay wa madaxa wuxuu ammaanay aalihata almushrikiina mushrikiinta ilaahyadoodiina wuu ammaanay taxta wat'ati alcadaabi shadiid yacnii cadaabkii daraaye lagu hayay awgii iyo hoostiisii cadaabkaa lagu hayay awgeed ayuu markaa nebigeena wuxuu ka sheegay mushrikiinta aalihadoodana u ammaanay walamaa akhbara camaarun annabiya sala allahu calayhi wasalam camaar markuu nebiga uga warramay bimaa jaraa wixii dhacay qaala lahu nebigu wuxuu ku kayfa wajadta qalbak markii sidaas aad anigana wixiiga sheegtay ilaahyadoodana aad ammaantay qalbigaagu siduu ahaa isaad qalbigaa keenaysa qaala wuxu uhi mutma'inan mid xasiloon oo ku xasiloon ayuu ahaa faqaala calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi fain caaduu hadday ku noqdaan yacnii dhibtaa iyo tacliimkaa ay ku geysanayaan hadday ku noqdaan facud adiguna ku noqo yacni hadalka aad kaga baxsanayso ee hadday xataa gaaraysa wax ka adiguna ku noqo buhi hadday kugu celiyaan fa hada alkhabaru yadullu wuxuu tusinayaa calaa ibaaxati talafudi ku hadal banaynteed bilkufri lagu hadlay cinda daruura markay daruura welikrahayo qasab jiro waalkhabaru lawaluna yadullu wuxuu tusinayaa calaa ana sabra sabir walakhda bilcaziima yacsimanoo la qaataa afdal wawlaa inuu ka fadli badan yahay uu ka mudan yahay tusaale kale ayuu inoo soo qaatay tusaale kale waa saxaabiga camaar ibnu yaasir la yidhaahdo saxaabigaasi waa saxaabi ay markaa isaga iyo hooyadii iyo aabbihii iyo dhib badan ay mushrikiintu ay soo mariyeen isaguna wuxuu ku hadlay kelimat alkufr kelimaddii gaalnimadii lagu qasbayna lamahaadhe ayuu ku hadlay rasuulkana waxbuu ka sheegay ilaahyadoodeena ammaan bay rabaan iyagana waa ammaanay waxaana ku kalifayey wad'ada iyo joogsiga cadaabka daran ee ay ku hayeen awgeed wad'a waxaa la yidhahdaa asargada horta wad'a waa ku joogsadayna waa la yidhaahdaa wad'a waxaa kaloo la yidhaha addaqda waalahdatu shadiida dee waa cidhiidrigaa qofka la saaray iyo qabashada daran ayaa markaa wad'ada la yidhaahdaa yacni wadadaa iyo cadaabkaa daran culayskii uu ku hayay hoostiisa darteed ayuu markaa ugu dhawaaqay kelimadda gaalnimada dabeetana markuu uga warramay camaar nebiga wixii uu sameeyey ayaa wuxuuhi qalbigaagu sidee sideebuu ahaa markii aada hadallada odhanaysay dee qalbigaagii soo bedelan baya rasuula iimaanka ayuu ku xasiloonaa nebigu wuxuu uhi hadday ku noqdaan dhibtaada oo ay mar dambe saa kuu qasbaan adiguna waxaad kaga fakarayso samee buu yidhi hadalka axmeddiin ibnu kahiir tafsiirkiisa ibnu jariir ayuu u tiirinaya bayhaqi baa isaguna warinaya fi sunan alkubra xaakim baa isaguna warinaya ibnu xajar almataalib alcaliya kitaabka laydhaa ayuu isaguna ku soo arooriyey waxaanuna tusinayaa buu leeyahay khabarkani inay bannaan tahay in gaalnimo lagu hadlo marka daruuro iyo ikraah ku jiro khabarka wuxuu wuxuuna tusinaya musanatulkadaab yacni inagii ku adkaystay ee markaa kelimaddii gaalnimada diiday in sabirka iyo qaadashada casimadu ka fadli badan yahay uu ka mudan yahay wa camaar ibnu yaasir nataqa bikelimati lkubri ayuu ku hadlay wa naala min arasuuli sala allahu alay wasalam waa ka gaadhay macna waxbuu ka sheegay wa madaxa aalihata almushrikiinana wa ammaanay taxta wad'ati alcadaabi shadiid cadaabkii daraaye lagu hayay culayskiisa yacnii hoostiisa iyo dartii walamaa akhbara camaaru nabiya sala allahu alay slam bimaa jaraa markuu uga warramay qaala la wuxu uhi kayfa wajadta qalbaka qalbigaaga sidaad ka helaysa aad ka heshay qaala wuxu uhi mutmainun mid xasiloon oo iimaankeeda saalnimada ku xasiloon faqaala calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi faincaad ufcud hadday kugu celiyaan oy arrinkaa ku noqdaan aduuna ku noqo arrinkaas kaga fakarayso fa hada alkhabaru yadullu wuxuu tusinaya calaa ibaaxati tarawudi bilkufri bannayn la banaynayo in lagu hadlo gaalnimo cinda daruurati walikraah waalkhabaru lawaluna yadullu wuxuu tusinayaa calaa ana sabra sabir adaabka loo adkayso walakhda bilcasiba iyo casibadoo la qaata walow yacni hantee dabagdaadoo ku baxdade afdaluu awlaa inay ka fadli ka mudan tahay rusaa qaadashadeeda wa minhu ayda waxaa kamid ah alaqdu qaadashada bicasibati lamri casimada ah bilmacruufi la wanahyi cani lmunkar iyo xumaantoo la diido walow aabbaha haba gaadhsiiyo ila alqatli dil la dile wahada huwa lowlaa waana ka mudan yadullu caleyh waxaa la tusinaya maa jaa can nabiy sala allah alay slm wixii ka yimi ee ka sugaada annahu qaala wuxu uhi sayidu shuhadaa shahiidiin waxaa u sayid oo u sarreeya xamsata bnu cabdilmualib adeerkii xamse iyo wa rajulu nin qaala yidhi kalimata xaqin lisuldaanin jaa'irin suldaan weecsan ku yidhi uu dabeetana dilay fa amru daalimi xaakimka daalimka amarkiisa wa iyo in wax laga nahyaa maca ixtimaali badshiya iyadoo qabashadiisa iyo waxyeeladiisana loo dulqaadanayo awlaa iyabaa ka mudan min asukuuti canhu in laga aamuso leanna nabiya sala allahu alay sl nebigu jacalahu wuxuu ka yeelay qariinan qariin buu uga dhigay lixamsata bni cabdilmualib fii martabati shahaadati alcaliya shahaadadaa saraysa martabadeeda ayuu markaa qariin ugaga dhigay waxau sheekhu leeyahay waxaa kaloo ka mid a qaadashada casiimada ah in la qaato wanaagga oo la fariyo xumaanta oo la diido walow haba gaarsiiya buu leeyahay arrinkaasi dil in qofkii la dile wanaagga uu fariyo xumaanta diida haba gaarsiiso yacni ilaa had had lagu dilo waana sida fiican buu leeyahay waxaana arrinka ayna tusinayo markaa daliil uga dhigtay nebigu wuxuuhi sayidu shuhadaa kuwa markaa shahida ee diinta ilaahay u shahiday u dhinta waxa u madaxa oo sayid u ah xamza binu cabdilmutalib ayaa markaas sayid u ah oo ugu mudan ayuu yidhi waxa kalu madaxa kala mid dhigay nin yidhi kelimad xaqa nin suldaanaho madaxa oo jaa'irahoo weecsan oo xaqa ka weecsan kelimad xaqa ku yidhi oo isla hortaagay dabeetana uu dilay ayaa isaguna la midahoo xamse markaa la mid ah waxaa soo saaraya khabarkan xaakim iyo adiya almaqdisi baa soo saaraya jaabir baa laga waraya xaakimna wuu saxiix yeelay laakiin lafdigiisu waxa weeye warajulun qaama ilaa imaamin jaa'irin faamarahu wanahaahu faqatalahu lafdiga markaa xaakim uu saxiix yeelaye ku taalla kutubulxadiidku waa sidaa nin u kacay imaam jaa'ira oo dabeetana faray oo u diiday oo faqatalahu dabeedna uu dilay sheekh albaanina wuxuu ku tilmaamay xadiidkaas inuu xasan yahay ayuu ku tilmaamay marka uu bi hada lafdi yahay ee lafdigan inoo yaalla yacni kollay maan arag intii adeegayey haddaba wuxuu leeyahay xaakimka daalimkaa ah in wax la faro oo loo diido iyadoo badshigiisa iyo qabashadiisa iyo waxyeeladiisana loo dulqaadanayo ayaa ka mudan inaad waxu sheegtood wax u diiddo ayadood waxyeelaysa u dulqaadanayso inaad ka aamusto waayo nebigu wuxuu uga dhigay qofka caynkaa sameeya qariin ayuu markaa uga dhigay xamse bin cabdilmualib oo martabada shahaadadaa sarraysa ayuu qariin ugala dhigay wa minhu aydan waxaa ka mid ah arakhdu bicaziimati alamri bilmacruuf nahy can munkar qaadashadeeda walow addaa la gaarsiiya ila wa hada huwa alawlaa waa ka mudan ydul alayh waxaana qaabsinaya maa jaa can nabiy wxii ka yimi anahu qaala wuxuui sayidu shuhadaa shuhada waxaa sayidkooda uu yahay ugu mudani xamsata bn cabdilmualib iyagoo rajulun qaala li kalimata xaqin lisulaanin jaa'irin suldaan jaa'ira kuula faqatalahu dabeetana uu dilay fa amaru lxaakimi xaakimka amarkiisa adaalimi ee daalimka iyo wanahyuhu iyadoo wax loo dila maca ixtimaali dulmi badshii isagoo badshigiisa iyo qabashadiisa loo dulqaadanayo ayaa awlaa min asukuuti canhu in laga aamuso ka mudan lianna nabiya sala allah alay slam jacalahu qariinan wuxuu qariin iyo rafiiq iyo la xidhiidho uga yeelayo mid yacni u dhigmaa lixamza bin cabdilmualib fii martabati shahaadati alcaliya shahaadaha saraysa martabadeeda wa yulaaxad hunaa waxaa la daymoonayaa halkan ana tarka alamri bilmacruuf wannahyi can ilmunkar ka tegidda wanaagga faridiisa iyo diidmada xumaantu cinda khawfi darari markaa dhib laga cabsado ruksatun rukso inuu yahay kama low kaana kama low kaana sidii ou ahaado almaamuuru ka la farayaa xaakiman daaliman xaakim daalim oo yaqtulu dilaya man yaamuru ka furo wayanaa u diidaya waana lahda waina waana baan se waa ka fiicantay waana lahda bilcaziima qaadashada cazima la qaataana awlaa kamaa qulnaa sidaan nidhi ilaa ana hada alxukma inamaa huwa biljuz waa juzga iyo qof qofka laa bilkulli wadar iyo wada jir ma aha bimacnaa annahu yakhusu alfarda qofka ayuu khuseeya lalumma kullaha ummadda odhan dhan oo khuseeyo oo falaa yajuusu ma bannaana an tahajura alummatu inay kullahaa ka haajirto alamra bilmacruufi wanaag faridii wanayi cani ilmunkari iyo xumaanta diidmadeedii inay ka hajirtay ka wada dhaqaaqdaa ayada markaas uma bannaana khawfan iyadoo ka cabsanaysa min asuldaani aljaa'iri suldaankaa jaa'irka ay ah weecsan iyadoo ka baqanaysa liannahu maxaa yeelay alamru bilmacruuf wanahyi cani lmunkar fardun cala alkifaaya weeye oo fa yajibu waxaa waajib ku ah fayajibu waxa waajib an yataxaqa fi lumma inuu xaqiiqoobo wain kaana fiiha ma ku sugan halaaku nafsin naf halaagsankeed haba ku sugnaadeen ana yura miyaan la arkayni ana aljihaada ma ana qofku arkayn ana fardu cala alkifaaya inuu yahay oo wayajibu waajibi an taquuma bihi lummatu ummaddu inay la timaado walow haddaa haba gaarsiiya ilaa dahaabi lmuhaj yacni nafategidood wa larwaaxi iyo ruuxo dhibashadooda ha gaarsiiseen falamru bilmacruuf fi hadihi alxaala darbun waa qeyb min duruub aljihaadi ka mida laa yajuusu liummati uma banaana an tatakhala can inay markaa ka madhnaato ay markaa ka tagto uma banaana walow haddaa daalika kaasi haba gaadhsiiyo ilaa qatli bacdi alafraadi afraadda qaarkood yacni dilkoodaba ha gaadhsiiyee waxau sheekhu leeyahay arrinkanaynu sidaa tilmaannay ee yacnii in wanaag faridii xumaa reebiddii laga tegi karo ayadoo casimada in la qaataana markaas ay bannaan tahay waxaa la daymoonayaa bul dhowr mulaaxado ayaa ku jira haddaba wuxuu leeyahay ka tegiddan laga tegayo fariddii wanaagga iyo ka tegiddan nahyintii xumaanta nahmiyee marka darar laga cabsado inuu ruqsan yahay sida marka uu ka lafaraya xakim daarima yahay oo dilaya ciddii farta ama u diida oo qaadashada casiimaduna uu ka sicawlaysan yahay saan nidhi xukunka noocaasa ah, waxa uu khuseeyaayuu sidaa u yahay marka afraad ahaan iyo qof qof loo eego ee ummadda oo dhan arrin u yaalla isaga wada yeeli karta maaha ee waa marka qof qof loo eego oo ma banaano ummaddu dhammaanteed inay tihaado daalimbaad joogo oo yacnii habad wanaagoo insanaynaana ma jirto habad xumaanayn markaa isu dilayna ma jirto ama yacnii munkar muuqdayba in markaa la daayo wanaag markaa laga tegayna in la fari waayo laydha ninkaasaynu kaga baqanaynaa iyadoo ummadda dhammaanteed uma baahna oo uma bannaana inay ka tagto farida wanaagaana fariya middiidmada xumaanta loo diiday iyadoo suldaankaa jaahirkaa laga cabsanayo maxaa yeelay wanaag oo laysfariyo xumaanta laysu diido waa fardun calalkifaaya fardulkifaayana maxaynu nidhi de waxa waajib ummadda in laga helo ummadda dhexdeeda in laga helo xaqiiqooda ayaa laga maarmaana walow nafaa qaarkoodba ha ku baxaane maala imika salaatuljanaasadii dee qofkaa in lagu tukado oo in la maydho oo la kanfo oo lagu tukadaa oo la asabo fardulkifaaya ciddii ogaata ee ka warqabta ayaa laga maarmaana haddii markaa dee lagu mayri waayo la kabi waayo lagu tukan waayo la aasi waayo ummadoo dhan waa kuwa dambaabaysaa waa saasoo kale waa in laga helaa ummaddii dhexdeeda cid samaysan waa in laga helaa markaa kana waa la midoo waa fardu waxa xawaajib ummadda dhexdeeda inuu ku xaqiiqo walow nafaa qaarkoodba ha ku halaagsamaane waa sida jihaadkoo kale waa fardun cala alkifaaya waxaana waajiba ah inay ummaddu la timaado walow jihaadkii dee inay nafo ku baxaan oo arwaaxi ay ku dhintaaba keenayeen marka muhaj waa jamcu muhja muhjana waa ruuxda un waa nafda una yaraan iyo talaf ilarwaax markaa waa ismacnaynayaan talaf iyo halaag dahaab iyo talaf waa tegid iyo baabi'id muhaji arwaaxna waa isku mid un fa markaa wanaagga la ysmarayaa xaaladda wuxuu noqonayaa qayb ka mid ah min duruub iljihaad oo ummadda uma bannaana inay markaa dee khaali ka noqoto marka arrintaa ay ka tagto uma bannaana walow haba gaadhsiiyo afraadda qaarkood yacni in la dilo haba gaadhsiiyo sida masaladii khalqul markii ay soo baxday ee culimmadii muslimiinta in badan lagu imtixaamay ee culimmada in badani markaa iska ruqsaysteen ee ruqsada iska qaateen ee qaarkood iska tawriyaysteen dee waa kii imaamu axmed markaa isagu gaashaanka u daruuray ee diiday ee u arkay haddii saa lagaga aamuso waxay markaa inay diin noqonayso ayuu markaa isagu arkayy marka ummaddii oo dhammi inay munkar markaa la soo shaaciyey inay faraha ka qaado uma banaano waayo munkarkiibaa xaq noqonaya markaa ama yacni macruuf laga tegey inay o dhami ka wada aamusaa ma banaana ee inay markaa cid ka midii la timaado arrin waajiba weye laakiin cidda uu sideenu u yahay ee wixiina la iman kartaa casimada qaada rusada qaarka waa firdifadiyo qofka barka loo eego wa yulaacad huna waxaa la daymoonaya ana tarka alamri bilmacruuf wanahyi can lmunkar cinda cinda khoofi darari marka dhib laga cabsaa ruqsatu ruqsa inuu yahay kamaa low kaana lma'muuru waaba iyadoo kan la faraya xaakima daaliman uu yahay yaqtulu dilaya man yamuru cidda faraya waynaa u diidaya oo an alaqda bilcasimati awlaa casimada la qaataayo ay ka badantay kamaa qulnaa siaan nidhi sida iyadoo ah ilaa ana hada alxukm xukunkaas caynkaasi inama huwa biljuzi waa juz marka loo eego iyo qof marka loo eega iyo qeyb weeye laa bilkulli dhammaan iyo wada jir ma aha bimacnaa annahu yakhusu lfarda ayuu khuseeyaa lalumma ummadda ma khuseeya kullahaa dhammaanteed oo falaa yajuusu ma banaana an taajura alummatu kulluhaa dhammaanteed alamr bimacruuf faridii wanaagga wanahy can munkar iyo xumaanta diinteedii inay ka tagtaa uma banaana khofan min asuldaani jaa'ir iyadoo suldaanka jaa'irkaa ka cabsanaysa liannahu maxaa yeelay ay bilmacruuf falida wanaagi wanahyi cani lmunkar fardun cala alkifaayati weeye oo fayajibu an yataxaqaqa fi lumma inuu ku xaqiiqoobaa waajiba wain kaana fiihi halaaku nafs naf halaagsankeed baa ku sugnaadee alaa yurami arka ama alaa yarami in qofku arkayni ana aljihaada fardun cala alkifaaya weeye wayajibu waxaana waajiba an taquuma bihi lumma inay la timaado walow addaa haba gaarsiiyo ilaa dahaabi lmuhajir nafabixidood wa talafi larwaax iyo arwaaxiyo nafabahadood ha gaarsiiye falamru bilmacruuf fi hadihi alxaala darbun waa qeyb min duruubi iljihaadi ka mid a laa yajuusu lilummati uma banaan an tatakhala can inay markaa ka qaali noqoto ka madnaata oy ka tagtaa uma banaana walow addaa daalika kaasi haba gaarsiiye ilaa qatli bacdi afraad afraadda iyo qodadka qaarkood yani dilkooda haba gaarsiiye waqad yakuunu naqdu qaadashadu inay noqotaa la arkaa biruksati waajiban kamaa fii tanaawuli lmaytati waa bakhtiga cunidiisii oo kale cinda daruura marka ay dhibaata jirto bxadisoo idaa lam yaakunlaha almudaru kaa loo dhibaato geliyay haddaanu cunin maanta juucan gaajo u dhimanayo fa idaa lam yafcal haddii markaan u samaynin kaana caafiman wuxuu noqonayaa mid dambaabay waa litasabubihi waxaa markaa sababu noqday fii qatli nafsihi nafdiisa dilkeeda lianna allaha tacala yaquulu ilahi wuxuu leey walaa tartum anfusakum nafihinna hadilina walaa tulquu biaydiikum nafihinna ha ku turin ila taaluka halaag ha ku tuurina waxau sheekhu leeyahay ruksada in la qaataa mararka qaar bay waajib noqotaa sida in bakti la cunoo kale markay daruura jirto ee qofku hadduu cuni waayo gaajo u dhimanayo waajib bay markaa noqonaysaa inuu baktigaa cuno oo ruksadaa u qaataa haddii aanu samayna qof dembaabay buu noqonaya oo nafdiisii dilkeedii sababu noqday wayo ilaahay baana nafihiinna ha dilina ha ku tuurina gacmihiinna ha isugu tuurina idinkoo halaag ha isugu tuurina waqad yakuunu lakhdu biruksa wajalin nuqdaan arka kamaa fii tanaawuli maytati waa qaadashadii bakti oo kale la cunaya cinda daruura laxaydu soo lam yakun laha almudaru kala dhibaato haddaanu cunin maata juucan uu dhimanayo fa waktiga lam yafcal aanu samaynin kaana waxaanay aaiman mid dembaabowa litasabubihi wuxuu sabab u noqday fii qatli nafsihi lianna allaha tacala yaquulu ilahi wuxuu leey walaa taqtuluu anfusakum hadilayna fiihima walaa tulquu biaydiikum ha ku tuuriya gacmihiina ila taaluka halaag ha isugu tuuriya markaa gacmihiina tacliilu dalikana waxa weeye almaytata wa naxwaha iyo wixii lamidi oo min almuxaramaati waxyaalaha la xaaraamtinimeeyeah kalkhamri sida khamri oo kale inamaa xurimat waxaa loo xaaraantinimeeyey limaa fiiha min ifsaad nufuusi walcuquul waa waxa ku suganee bi'inta iyo xumaynta nafiya caqliyaalkiya ah. walaakin idaa tacayanad sabiilan markay u caynowla jidahaan lixifdi nafsi nafda ilaalinteedii markay jid u noqoto iyo wa dafci alhalaaki canha halaag nafda laga dafciyo kaana tanaawuluhaa waajiban qaadashadeedu waajib buu noqonaya liannahu laysa min xaqi insaani kama mid aha an yutlifa nafsahu inuu dilo ow yucaridahaa ama inuu bandhiga litarafi dhibasho fii kayri alxaalaat xaaladaha waxaan ahayn almaaduunay fiihaa sharcan ee sharci ahaan la ogolaaday lianna nafsa alinsaani qofka nafdiisu laysat milkahu xaqiiqa milkigiisa maaha xaqiiq ahaan wa inamaa hiya milku khaaliqiha khaaliqeeda abuuray ayaa milkisan wa huwa jala jalaaluhu sarreeye qad awdacahaa cinda alinsaani qofka ayuu wadeecayo ammaano uga dhigay walaysa min xaqi lwadiici kaa la wadeecadiya xaqiisana kama mid aha an yatasarafa fi lwadiica wadiicada inugu tasarufo bikayri idni maalika kii lahaa oo aan idmin wa hada nooc min alruksa ay maa kaana alakdu biha waajiban huwa ma samaahu lxanafiyatu biruksati lisqaad ruksat lisqaad ayay ku magacaabeen lianna alxukma nasiiba saqada dhacay fi hadihi alxaala walam yabqa fi lmas'alati lama harin laa xukmun waaxidun xukun keliya oo wahuwa alahdu biruksa ruksada qaadashadeedii mooyaane waxa uu leeyahay sheekhu taan horu inoo celinaya wuxuu leeyahay baktigan iyo waxyaalahan la xarimay sida khamriga oo kale waxaa loo xarimay nafd iyo caqligay waxyeelaysay laakiin khamrigii iyo baktigii hadduu noqdo waddada quree nafdina lagu ilaalinayo halaag lagaga dafcinayo dee in la qaata waajib bay noqonaysaa leannu qofka xaqiisa kama mid aha inuu nafdiisa dilay iyo inuu halaag iyo baabu u bandhigaa toona meelaha dee sida jihaadkaasoo kale ee sharcigu ku faray intay naftaadu ay ku baxdo mooyaane maxaa yeelay qofku nafdiisana xaqiiq ahaan uma laha ilaahay abuuray baa xaqiiq ahaan u leh adigana wadaacay agtaada ku tahay adiga markaa mar haddii wadaaca kugu tahay inaad ugu tasarufto si aan ilaahay ogolayn lama ogola marka axnaafduna ruqsatul isqaad bay ku magacaabaanoo xukunkii asliga ahaabaa meesha ka baxay ee markaa dee inaan la curin oo xaaraan ah ayaa meesha ka baxay oo in la cuna inay waajib tahay oo ruksadii ah ayuunbaa markaa meesha ku soo hadhay wa tacliilu dalika waxa weeye ana almaytata wa oo min almuxaramaati ka ahday kaalkhamri waweeye inamaa xurimat waxaa loo xaaram yeelay limaa fiiha waxaa ku suganay min ifsaadi nufuusi waalcuquuli fasaadinta nafaha iyo cuqusha ay fasaadinayso walaakin idaa tacayanat sabiilan markay u caynowda jid ahaan jidka lixifdi nafsi wa dafci lhalaaki canha markay u caynowda jidka lagu ilaaliya nafti halaag lagaga dafcinayo kana tanaawuluha waajiban buu noqonaya lannahu laysa min xaqi linsaani an yutlifa nafsahu kama mid ahaa ow yucaridaha litalafi ama talaf inuu u bandhigo fii kayri alxaalaati xaaladii waxaan ahayn alma'duuni fiiha sharcan ee sharci ahaan talafka iyo inaad markaa naftaada u bandhigto la ogolaaday waxaan ahayn ee sida jihaadka oo kale lianna nafsa alinsaani laysat milkahu xaqiiqa xaqiiahaan wainamaa hiya milku khaaliqihi allii abuuray baa milkiisan wahuwa allahu wahuwa allahu alla weeye jala jalaaluh waqad awdacaha cinda alisaani kan wadiicadiiyo hadhaysa kaa mid ahaa an yatasarafa fi lwadiica inuu ugu tasarrafo bikayri idni maalikiha wa hada nooc min alruksa ay maa kaana alakhdu biha waajiban huwa ma samaahu alxanafiyatu biruksati lisqaad bay u bixiyeen lianna alxukma nafsi saqada waa dhacay fi hadihi alxaala walam yabqa fi lmas'alati ma harin ilaa xukmun waaxidun xukun keliya wahuwa alakhdu biruksa waa ruksada qaadashadeedii ayuunbaa markaa meesha ee soo hadhay salaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbi wasalam allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wazidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kulli xaal almabxasu ahaalis mabxaskii saddexaad waa aqsaamu alxukmi alwadci xukunkii wadciga ahaa qaybihiisa weeye haddaynu soo tilmaannay in xukunku u qaybsamaya laba qaybood takliifi iyo wadci waxaana soo tilmaanay xukunka takliifigahi inuu ahaa wixii keenayey ficil dooniddii ama ficilka joogsigii dooniddii ama doorgelin ficil iyo ka tegid qofka loo doorgeliyo xukunka wadcigaana waxa uu sheekhu inoogu soo sheegay wixii keensanayay in shay laga dhigo sabab shay kale looga dhigo ama shardi looga dhigo ama maanic looga dhigo ama waxaa la yidhaha waa khitaabka ilaahay ee ku tacalluqee la xidhiidha in shay laga yeelo sabab ficilka mukallafka looga yeelo ama shardi looga yeelo ama maanic iyo mid looga yeelo ama saxiix laga yeelo ama faasid laga yeelo ama ruksa ama casiimo laga yeelo waa ruksadii casiimada qoliyihii haddaynu ku soconno xunka wadcigaa ah hoos geynayey haddaba qaybihii u qaybsamayey ayuu halkeen noo gelaya wuxu uhi almatlab alawal asababu waa sababkii asababu sababkuna fi lugati xagga luqada carbeed maa yutawasalu bihi wax lagu gaadhaa laydhaha isaga ilaa maqsuudin maa ujeedo wixii lagu gaadho ayaa sabab la yidhaahdaa wa fi listilaaxi xagga istilaaxana maa kii weeye jacalahu sharcu sharcigu ka helay mucarifan bitacriifin oo garansiin lixukmin sharciyin xukun sharciya ayuu tacriifinayaa baxaydu si oo yuujadu la heli hada alxukmu xukunkan waa la heli cinda wujuudihi markaa sababka la helo wayancadimu wuu weynmi oo meesha wuu ka bixi xukunkii cinda cadamihi sababtaa marka la waayo wacalaa hada tacriifka haddaan ku soconno yumkinu waxaa suurtagala tacriifu sababi fi listilaaxi inaynu sababka ku tacriifino xagga istilaaxa biannahu isagu kullu amrin waa amar dhammaantii oo jacala shaaricu shaaricuu ka yeelay wujuudahu joogitaankiisa iyo helitaankiisa calaamatan calaamo uga yeelay calaa wujuudilxukmi xukunka helitaankiisa iyo jiriddiisii wa cadamahu waxaa kaloo shaaricu ka yeelay la-aantiisana calaamatan calaamo tusinaysa calaa cadamihi xukunkii inuu meesha ka maqan yahay ka zinaaba weeye zinada oo kale liwujuubi alxaddi xajka waajibitaankiisa tay sababka ugu tahay waaljunuuni wa kaljunuuni waalidi oo kale weeye oo liwujuubi alxajri in la xayiro oo tasarufaadkiiyo takribarkii laga xayiro ayuu isaga sabab u yahay waalqasbi wa kalqasbi dhicidii oo kale weeye muxuu isa sabab u yahay liwujuubi raddi lmaqsuubi shaygii maqsuubka ahaa ee la dhacay in la celiyo ayuu isaguna sabab u yahay in la celiyo shaygii maqsuubka ahayoo la dhacay ayuu qasbiguna sabab u yahay in kaana hadduu yahay qaa'iman mid qaa'imahoo taagan oo yacnii jooga wa milahu isagoo kale in la celiyo ow qiimatahu ama qiimihiisa in kaana hadduu yahay haalikan mid halaagsamay faida intafa zina haddaba zinadu markuu meesha ka baxo waljunuunu iyo waalida waalqasbu iyo dhacu intafa waxaa meesha ka baxaya wujuubulxaddi xadka waajibitaankiisa ayaa meesha ka baxaya waalxajru xajrigii baa meesha ka baxaya waaraddu celintii aw adamaanu ama magdhowgii ayaa meesha ka baxaya waxau sheekhu leeyahay xukunka takliifiga xukunka wadciga waxaa ugu horeeya ugu soo horreysay sababkii sababna wuxuu yidhi xagga luqada waxaa la yidhaha wixii maqsuud iyo wax lagu gaadho maa yutawasalu bihi ilaa maqsuudin ma yacni wax loo qastinayo oo la doonayo wixii lagu gaadho sabab baa la yidhaahdaa iminka waddada sabab baa la yidhaahdaa maxaa yeelay dee waxbaad ku gaadhaysaayo meeshii aad u socotay ayaad u raacaysaay oad ku gaadhaysaa xarigga oo kale soob baa la yidhaahdaa waayo haddaad iminka dee biyo soo dhaansanayso dee xarigaasaad markaa ku raaridaysaa biyihii intaad wadaantii ku xidho deetana biyihiisaasaad kula soo baxaysaa marka waa sabab waayo waxaad ku gaadhaysaa marsuudkii aad lahaydoo biyaha la soo bixitaankooda ayaad ku gaadhaysaa waddadii waa socodoo meeshii aad doonaysa ayaad ku gaarhaysaa marka maa yutawasalu bi ilaa maqsuudin ma saa baa la yidhaahdaa xagga luqada xagga istilaaxana waa waxa shaaricu ka dhigay waxa sharcigu ka dhigay baa la yidhaahdaa mid tacriifinaya mucaridan lixukmin sharciyin mid xukun sharciya yacni ku garansiinaya ama yacni calaamo u ah macnaha mucarifka waxa laga wadaa un calaamo u ah xugun sharciya isagoon isagu weliba ta'fiir iyo raadayn aan ku lahayn ayuu haddana markaa calaamo iyo midku garansiinayo oo mucarifba u yahay oo macnaha siduu kuu garansiinayaana waxa weeye ee uu calaamadda ugu yahay in xukunkii waa la heli markaa la helo sababtaa marka sababtaa la waayana xukunkii waa la waayaa idan markaa mid xukunkii ku garansiinaya oo calaamo u ah weeye culamada qaarkood waxay dhaheen martabata bihi hayru wujuudan wa cadaman waxaa la yidhahdaa wixii kayrkii ku xidhan yahay helid iyo waayidba waxa haddii la helo wax kale la helayo haddii la waayana wax kale la waayayo toob baa la yidhahdaa ama waxa waxaa almacna aldaahir almacluum almuxadad waa macnaha muuqda ee la garanayo la xadiday alladii habata bilkitaabi wasunna ee kitaab iyo sunna uu ku sugnaaday anahu calaama calaa wujuud alxukm inuu calaamo u yahay xukunka garashadiisa iyo jiritaankiisa xukunka halkaa inuu jiro ayaa la yidhaahdaa haddaba wuxuu leeyahay sheekhu markaynu tacriif tacriifkaa qaadanno waxa aynu sababka istilaaxa ku tacriifin karnaa inuu yahay arrin kasta oo shaaricu ka yeelay heliddiisa calaamo uu xugun heliddeed uga yeelay waayiddan la waayana uu calaamo uga yeelay in xugun la waayayo tusaale wuxuu inoogu soo qaatay zinada waxay sabab u tahay waajibidda xadkii inuu ku waajibayo oo dee haddii markaa aanay labada qof guur hore soo marinay boqol jeedal iyo taqriiba caami sanad la musaafiriyo haddii kalena dhagax lagu dilo waxaa kaluu ihi waalidu waxay sabab u tahay xajri in la xajriyo oo qofkii tasarufkii laga xayiro oo hantidiisii aanu ku taklifali karin oo aanu waxiibin karin waxiibsan karin hantidiisii laga masrufayo gacanta loo gelinaynin ayay sabab u yahay dhacu markuu qofku wax dhaco wuxuu dhacaasi sabab u yahay inuu ku waajibo qofkii wax dhacay maqsuubkii iyo wuxuu dhacay inuu celiyo wa haddii qaymi yahay oo shaygii uu taagan yahay uu jiro inuu celiyo ayaa waajib ku noqonaysaa wa milahu qiimatahu in kaana haalikan haddii wixii uu dhacay uu halaagsamay uu meesha ka baxayna hadduu mithli ahaana dee masalkiisii buu celin hadduu mutaqawim ahaana qiimihiisii buu celin haddaba wuxuu leeyahay hadday zinadu meesha ka baxdo iyo iyo qasbigu waxa ka baxaya wixii ay markaa dee sababta u noqonayeen ayaa meesha ka baxaya oo masalan zinadii hadday meeshii ka baxdo oo zina la waayo indabaa wujuubu lxaddi alcuquba cuqubadaasaa meesha ka baxaysa wayandafa aljunuub hadday waalidii meesha ka baxdana intafa alxajr ama wujuub alxajri de yacni xayirid waajibnimeed baa meesha ka baxaysa wayantafa alqasbu hadduu qasbigii meesha ka baxo iyo dhaci intafa wujuubu alraddi aw aldamaan inuu celiyo shaygii hadduu qaayim yahay ama inuu magdhabo misl ama qiimo uu ku magdhabo waajibitaankeedii baa meesha ka baxaya markaa shayga noocaas oo kale ah ee shaaricu ka yeelay helitaankiisana calaamo uga yeelay wixii uu sababayay oo xukunka ah ka hadhidiisa iyo meesha ka bixidiisana uu calaamo uga yeelay inuu ka hadhu ka baxay xukunkaasina ayaa la ydhaha sababka macnaha shaarica ayaa shayga musababka ah helitaankiisa waxa uu ku xidhay sababtii inay meesha jirto waxaa kaloo shaaricu waayidda musababka la waayaya uu ayana ku xidhay in sababka la waayo haddii sababka laga musababka kaa u sababaya in la helayo haddii sababka la waayona musababkana in la waayayo waa sidaa asababu fi lugati maa yutawasalu bihi waxaa lagu gaadhaa laydha ilaa maqsuudin maa ujeedo wa fi istilaaxina maa jacalahu shaaricu shaaricuhu ka yeelay baa laydhaha mucarifan mid garansiinaya oo calaamadu ah lixukmi sharciyin xukun sharciya bixaydu si oo yuujadu la heli hada lxukmu xukunkaa uu garansiinayu calaamada u yahay baa la heli cinda wujuudi sababka marka la helo wayancadimu wuu weysiyo meeshuu ka bixi cinda cadamihi marka la waayo sababkii wacalaa haada ka haddaan ku socono yumkinu waxaa suurtagala tacriifu sababi fi listilaaxi in lagu tacriifiyo biannahu isagu kullu amrin amar dhammaantii inuu yahay oo jacalo shaaricu wujuuda helitaankiisa uu calaamatan uga yeeray calaa wujuudulxukmi xukun helitaankii wa cadaamu waayidiisana calaamatan bu calaa cadamihi waayidiisa uga yeeray kazinaaba zinaaba weeye oo sabab liwujuubi liwujuubilxaddi u ah xadka waajibitaankiisa waljunuuni wa kaljunuuni waalidii way liwujuubilxaddi in la xayiro yacni waajibitaankeeda sabab u ah walqasbi oo kale qasbi dhaci weeye oo isa kooba liwujuubi radi lmaqsuubi shay maqsuubka in la cadiya waajibnimadiisa in kaana qaayiman hadduu yahay mid dee jooga oo taagan wa milahu isagoo kale in la cadiyo aw qiimatahu in la cadiyo in kaana haalikan hadduu yahay wax halaagsamay faida intafa zinaa zinadii markay haddaa meesha ka baxdo iyo waljunuunu iyo wlqasbu intafaa waxa meesha ka baxaya wujuub alxad ay alcuquuba wujuub lxad alcuquuba yani xadka waxaa looga jea cuquubadii walxajub iyo xayaraadda waajibnimadeedii waraddu aw ildamaanu ama raddin in la celiyo shaygii maqsuubka ahaa waajibnimadiisa ama in la magdhabo marka raddiguna waa markuu qaamkeeye damaankuna waa markau dhintay arsaanu sabab sababka qaybihiisii asababu sababku biictibaarihi qala loo ictibaariya ficlan lilmukalaf inuu wuxuu mukalafku samaynaya yahay aw laysa ficlan lahu ama ficil aan u ahayn yanqasimu wuxuu qaybsamaa ilaa qismayni laba qaybood buu u qaybsamaa alqismu alawalu waa sababun laysa ficlan lilmukalaf waa sabab aan ficil u ahayn mukalafka walaa maqduura low midu karayana aanu ahayn wa maca haadaa kaala jiritaankiisa idaa wujida haddana haddii loola wujida alxukmu waa la helaya lianna shaarica shaarica rabata alxukma bihi ku xidhay wujuudan wacadaman xagga jirid iyo xagga waayidba fa huwa amaaratun calaama ayuu liwujuudi lxukmi xukunka helitaankiisa u yahay iyo calaamata liduhuurihi muuqashadiisana calaamo ayuu yahay ka duluuki shams waa cadceedda weecashadeeda oo kale oo sababbay u tahay liwujuubi salaati salaadda waajibitaankeeda wa shahri ramadaana wa ka shahri ramadaana bisha ramadaano kale weeye liwujuubi sawmi sawmiga waajibitaankeeda sabab u tahy walidiraar wakaliidiraari waa yani dhibaatoodkii libaaxati lmaytati baktiga culitaankiisii bay sabab u tahay waljunuuni wasiqar waa waalidii iyo yaridii liwujuubi alxajir in xajridii ay waajib tahay waxa uu sheekhu leeyahay sababka qaybihii u qaybsamayey qaybayaal badan baa la qaybiyaa iyadoo xayfiyaad iyo dhinacyo kala duwan laga eegayo sidii waajibkaba aynu arkayna iyadoo marba dhinac la yska taagayo oo la qaybinayey ayaa sabab kale la qaybinayaa horta laba arrimood baa laga maarmaanay in la ogaado waxay leeyihiin waxaynu nidhi sawirkani waa calaamo iyo shay markaa uunku garansiinaya xukunkaa jiritaankiisa iyo jirid la-aantiisa marka iyadu ta'siir male bidaatiha xagga axkaamta eritaankeeda waa calaamiyo amaaro ayuunbay u tahay in xukunkii jiro markaa saabkani waa wasiilo sida markaa xadhiggaa adde waanintaas gaxodhibiya kula soo baxaysay marka waxay leehay maa yaxsulu shayu cindahu laa bihi waxa shaygu agtiisa ku xasilo laakiin isaga lafdiisa aanu xasil lakin agtiisa ku xasilayo ayaa la yidhaahdaa midda labaad dee sharciga ama shaarica ayaa ka dhigay calaamadaa uga dhigay iyo kaa ku garansiinaya haddaba wuxu uhi sababka marka loo eego inuu yahay wuxuu mukallafku iyo qofkan la hawlay samayn karayo iyo waxaanu isaga samayn karayo inu ficilkiisa ka baxsan sababkii midna wuxuu noqonayaa wax maqduurin mukallaf u ah oo uu karayo oo isagu uu awoodo oo qudradiisii awooddiisa ku jira midna wuxuu noqonayaa mid aan ficil ahayn oo qudradiisii awooddiisa ka baxsan xagga marka laga eego laba qaybood buu u qaybsamayaa qaybi waa sabab aan ficilu mukalafkani samaynayo ahayn wuxuu awoodu leeyahayna aan ahayn isagoon ficilu leeyahay ahayn awoodna aanu lahayn baa haddana haddii la helo xukunkii la helayaa oo shaarica ayaa xukunkii ku xidhay sababkan helid iyo waayidba raasababka amaare iyo calaama unbuu u noqonayaa xukunkii amaaru u noqonayaa xukunkii inuu jiro calaamad buu noqonayaa muuqashadiisa waa maxay waa ogsaalayn oo soo qaatay waa iidhashada cadceedda markaa ay iilanayso ee aqimi salaata liduluuki shamsi salaada og markay cadceedu iilatay bartanka samada ka iilato salaada og dee iilashada cadceeddu ay iilanayso qofkani ficilu leeyahay ma aha waxuu markaas awoodana ma aha haddana isagoon ficilkiisa lahayn wuxuu awoodan ahayn marka dunuugii la helay cadceeddii iilato dee qofkii mukallafkaa salaadii waa ku waajibtay oo xukunkaa salaadda waajibitaankeediya waa la helayaa waxaa la mid a ah, dee bisha ramadaan iyo xaadiritaankeeda oo ayana sabab u ah soomka waajibitaankiisii waya ilaahay baa yidhi faman shahida minkum ishahra falyasum bishaa ramadaan qofkii xaadira ha soomo dee bisha markaa bilashadeedaasi waxaad adigu awoodo ficil adheeda iyo waxaad awoodaysaa midnaa maha haddana marka la helo soomkii waa jibitaankiisi baa leelaya xuunkaa waa daraarkii iyo dhibaatowgii oo isaguna dee wax markaas adiga markaas kaa baxsan ah dhibaataa kugu imanaysaa oo iyada sabab u ah baktiga xalaalayntiisii waxa weeye waalidii iyo yaraantii waxay markaa iyaguna sabab u yihiin waajibitaanka xajrinta wayo qofka waalan waa maxa waa maxkuur tasarufkiisa waa laga xidhayaayo limasaxati nafsi baa loo xidhaya ka yar lafdiisa waa maxjuur waa xayiran oo tasarufkiisii waa laga xidhayaayo maslaxadda nafdiisa ayaa loo xidhayaa haddaba wuxu uhi asababu biictibaarihi marka laga ictibaariye ficlan lilmukalafi inuu yahay ow laysa ficlan lahu ama ficlina aanu ahaan yanqasimu ilaa qismayni laba qaybood buu qaybsamaya alqismu alawalu waa sababun laysa ficlan lilmukalafi aan ahayn walaa maqduuran low mid maqduuru ah oo u karayana aanu ahayn wamaca hada idaa wujida marka la helo wujida alxukmi baa la heli lianna shaarica shaarica raabata alxukmi bihi ku xidhay wujuudan wacadaman helid iyo waayidba fa huwa amaaratu liwujuudi lxukmi xukunka jiritaankiisii waa calaamo u yahay ayuu amaano u yahay wa calaama liduhuri muuqashadiisana calaamo ayuu yahay wljunuun ama wa kaljunuuni weeye iyo wastiqari yaridii oo liwujuubi alxajri in la xayiray waajibitaankeeda u ah sabab alqismu ahaanii waa sababun huwa sabab isagu ficlu lilmukhalaf mukhalafka ficlu ah wa fii qudratii awooddiisana ku jira waa ka safari safarkii oo kale oo libaaxat sabab u ah afur ramadaanta la afura bannaynteeda waalqatli lcamdi alcudwaani waa dil badrheerahoo cudwaana liwujuubiqisaasi qisaas waajibitaankeed buu isaguna u yahay sabab waalcuquudi watasarufaat waa cuquuddii gunudyadii heshiisyadii iyo tasarufaadkii takrifaalkii almukhtalifati iskhilaafsanaa oo litaratubi aahaari aahaarteedu inay ka dhalato ayaguna markaa sababta u ahaa kalbayci waa iibkii oo kale wuxuu sabab u sababaya limilkilmabiici mabiicdii milkinteeda biqibali mushtari mushtari xaggii laga mulkiyo wa ibaaxati lindifaaci lahu bihi iyo intifaaceedii oo loo xalaaleeyo loo banneeyo waxau sheekhu leeyahay taa hore waa sababtii aan ficilka mukallafka u ahay oo tusaale markaa duluugu shamsi iyo shahru ramadaan iyo inooga soo qaatay idreerka libaaxa junuunka iyo siqarka iyo waa badan yihiin oo qaraabadaa ka mida sababbay dhaxalka u tahay geeridu sababbay markaa dhaxalka ay u tahay waxaanu markaa mukalafku aanu karaynin markaa halkaa marka laga eego xukun wadcigana xukun takliifiyana sababbay u noqdaan xukun wadcigana way noqonaya geeridoo kale dee sabab ayuu markaan milkigii inuu warsada u guuro uu u yahay imika zawaalka oo kale cadaadda yani ama duluugeedaasi xukun takliifiya inuu sabab u yahay mawdka oo kale xukun wadciga ayuu sabab u yahay haddaba wuxuu yidhi qaybka labaadna waa sabab ah ficil uu leeyahay mukallafku oo awooddiisa ku jiraa tusaale wuxuu inoogu soo qaatay safarkii oo muxuu sabab u yahay afurkii ramadaanta la afurayay inuu bannaanaado isagaa dee safarkii samaynaya inuu ka joogiyo inuu sameeyana yacnii awooddiisay ku jirtaa waxaa ka mid mida iibkii sabab ayuu isaguna u yahay ee dilkii baan le waxaa kamida dilkii camdiga ahaa ee cudwaanka ahaa ee xadgudubka ahaa isaguna wuxuu sabab u yahay qisaasta waajibitaankeedii cuquudda iyo tasarufaadka iskhilaafsan ee aahaartii raadadku ay ka dhashaan ayana waa la mid sida iibkii oo kale iibku muxuu sabab u yahay mabiicdii iyo shaygii la iibinayay inuu mushtar mulkiyo dee lacagtiina inuu mulkiyo kii bayc ahayee isaguna iibinayo nikaaxii oo kale dee istimtaac markaa inuu xalaaloobo labadii qof dhexdooda noocaasna waa sabab markaa ficil mukallafku leeyahay ah alqismu athaani qaybka labaad sawaabun waa sabab wey isagoo ficlun lilmukalaf wa fii qudratiina ku jira ka samari oo libaaxati lfitra wey walqatli lcamdi lcudwaan wey liwujuubi lqisaas qisaasta waajibitaankeedi waalcuquudi waltasarufaat almukhtalifatu iskhilaafsaneed weeye ayana waxay sababtay litaratubi aahaariha aahaarteedu iyo raadkeedu inay ka raatibmaan kalbayca oo limilki lmabiici milkinteeda sababo ah laga milkiyo mabيicin bqiml mshtari mshtari xaggii وibaaxaة اlintifaaci lahu bih iyo in loo baneeyo inuu ku intifaaco wa hada alqismu min asabab qeybkan haddaba sababka ahi ay maa kaana ficlan lilmukalaf waxaan mukalafka ficilka u ahi nanduru ilayhi nadarayni laba fiilo ayaan eegaynaa alawalu bictibaari ficlan lilmukalaf mid waxaan ka ictibaarinaynaa inuu ficil lilmukalaf yahay oo fa yakuunu daakhilan fii khitaabi takliif khitaabkii amarkii takliifta ayuu soo gelayaa wa tujra calayhi axkaamu axkaamu takliifna waa lagu dureelino fa yakuunu matluuban wuxuu noqon mid doonay ficlu ow matluuban tarku ama ka tegitaankiisa mid la doonay ow mukhayaran fiih ama mid loo doorgeliyay buu noqonaya ahaani ka labaadna eegmada labaadna waa biictibaari maa rataba calayhi shaaricu waa marka la ictibaariyo wuxuu shaaricu ka ratibay min axkaami ukhra axkaam khala fa yucaddu min aqsaam min aqsaami alxukmi lwadci xukunkii wadcigaa qaybihiisii ayaa lagu tirinayaa waxau sheekhu leeyahay labadaa qaybood ee aynu sababka u qaybinay qaybtan dambe ee ficlun lilmukallaf ah kaa horena waataynu nidhi yacni sabab xukun takliifiyana waa u noqdaa sida sawaalkoo kale xukun wadcigana waa u noqdaa sabab waa u noqdaa kanna wuxuu leeyahay waxaan sababkan mukalafu karayo laba fiilaa laga fiirinaya mid weyna xagga ficilkan uu yahay wuxuu mukalafku samaynayo khitaabu takliifkii buu gelayaa oo axkaamtii khitaabu takliifka ahayd ee sharta ahayd ayuu geli oo mid ficilkiisa la doonay ayaa ka mid a ah oo waajib ay tahay dee haddii si go-an looga doonay waajibkii buu noqon si aan gonayn haddii looga doonayna sunnihii buu noqon ama ka tegitaankiisa mid la doonay buu noqon oo wujuuban inuula tago la doonayo xaaraantii ah. ama si aan markaa adkayno aan goonaynoo karaahadii buu noqon marka xagga admada qaarna waxay ka eegaan oo yidhaahdaan wuxuu u qaybsanayaa sabab ma'muurun bihi sharcan iyo sabab manahiyun canhu iyo sabab maaduunun bihi waa mubaax xaggaasay markaa qolana ka egaan isaguna xagganu dhinacanu ka eegu saasuu qaybiye qaybta labaadna waa waxanu shaaray oo ka ratibay axkaama oo aqsaamta xukunka takliifiga ayuu ka mid noqonayaa wa hada alqismu min asabi ay ma kaana ficlan lilmukalaf nanduru ilayhi nadarayni laba fiiraan ku eegayna ana bictibaari ficlan lilmukalaf waa iyadoo lagu ictibaarinayo inuu ficil mukalafkaa yahay ictibaarintiisa ficil mukalafka u yahay loo ictibaarinayo fa yakuunu daakilan fii khitaabi takliif buu noqon wa tujra calayhi axkaamuhu baa lagu dureeyey fa yakunu matluuban wuxuu noqon mid la dalbay ficlu aw matluuban tarku aw mukhayaran fiih ahaani biictibaari maa shay ictibaarintii way rataba calayhi shaaric uu ka ratibay oo min axkaami ukhraaya fa yucadu min aqsaami xukmin wadci xukunkii wadcigahaa qaybihiisii ayaa lagu tirin haddaba fa nikaaxu guurku yakuunu waajiban buu noqon cinda khawfi lwuquuci fi zina marka laga cabsado ku dhicid zino waalqudra wa cinda alqudra calaa takaaliifi nikaax hawlihii guurkana la karayo waalwujuubu wujuubkaasina xukmun takliifiyun weeye wa yakuunu sababan sabab baanu noqonaya oo fatatarattabu calayhi waxaa ka ratibaysaa jamiicu alaahaari sharciya aahaartii sharci